waxaan ku soo jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada nawaasikdaan ku dhex jirnay xuruufta inna iyo khawaadeeda ayaan ku dhex jirnay in lam ta in lam taqtarin haddaysan la xidhiirsan bihima adawaadaas ma ma haddaysan la xidhiirsan maadi alxarfiyatu ee xarafka loo nisbeeyey maada azaa'idatu ee siyaadada azaa'idatu kitaabka kama tegin ee macnahanay meesha ugu jirtaa maahan inay nusada ka dhacday azaidatu laga maarmaana waa in lam taktarin halkee laga soo istafnoona in lam taktarin shardigan halkuu ku xidhan shardigu wuxuu ku xidhan yahay fayansibna adawaadii waxay kordhigayaan almubtadaa mubtadihi isman xaal uu yahay mubtadu ay kordhigayaan ismkoo lahuna adawaada usugnaaday wa yarfacna waxay godayaan alkhabara khabarkii khabaran khabar xaal uu yahay ay godayaan khabarkood lahumna adawaada u sugnaaday in lam taktarin ila matnigu saas iskugu xirnaayo matnigaasaa isle sharxan waa soo dhex gala in lam taktarin hadduusan la xiriirsan bihinna adawaadaas ma haddaysan la xiriirsan in lam taktarin haddaysan la xiriirsan bihinna adawaadaas lixdaa ma haddaysan la xiriirsan wey marka ay nasbinayaan mubtada khabarkana rafcinayaan maadi alxarfiyatu xarafka loo nisbeeyey maadi azaa'idatu ee siyaadada loo nisbeeyey marka maada markay la xiriirsato camal tiri kartaa waa maada xarfiyada maxaa baxay hadday la xariirsato ma ismiya ah, inamaa sanacuu kaydu saaxirin waa camal fale ah, inama ladikii sanacuuhu ay sameeyeen kaydu saaxirin waa ah marka maadu isimkiyada noqe mar hadday ismiyata ma camal halaynaydo marka lagu leeyahay ma xarfiya maxaa laga ixtiraazaa ma ma ismiya ma ismiya hadday la xiriirsato ma camal halaynaydo ee sideedii u camal falayn xuruufta inamaa sanacuu kaydu saaxirin inamaa sanacuu inama ladii kii ay sameeyeen kaydu saaxirin ahaa zaa-idan idhi xarfiyada weliba maxaa baxay hadday masderiyata masderiyadu waa xarfiya Ah. mana camal halayneedo waa camal fale markaas hadday ina iyo qawaadeeda la xadbisato ma masderiya waxaad tidhi inamaa facalta xasanun inamaa facalta xasanun ah. maadaa masderiye eh? inamaa ficluka wey inamaa inamaa facalta soo ma ahan ina ficlaka xasanun aada leedahay ina ficlaka xasanun aada leedahay Ah, marka ma zaa-ida markaan lena waxaan ka ixtiraasayna ma masteriya ah, maa masteriya haday la xidhiidsato ma camal halaynayso waxaad leedahay inamaa facalta xasanuun ina ficlaka xasanuun ay noqeen ina ficlaka masterka la dhalaaliyo isimkii noqona masterka la dhalaaliyo ayaa isimkii noqona in lam taktarin haddaysan la xiriirsan bihina adawaada ma haddaysan la xiriirsan maadi alxarfiyatu xarafka loo nisbeeyey maada azaa'idatu ee ziyaadada ah wadalika mithaalkii naxwi qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilah waa sareeyaa ilaah uu yidhi inamaa wax kale maahan allahu allah ilaahun mid la caabudo weeye ilaahaasoo waaxidun keligiisa ilaah keligiisa wey ilaa layta marka hadda fiiri inamaa maa oo xarfiyaha la xariibsatay maa xarfiya oo aan masderiyaan ahayn sila layska yidhaha qur-aanke zaa'ida lama yidhaahe a ma oo waxaa la xiriirsatay oo xarfiyo ah oo aan masderiye ahayna iska ah silo ah, khalaas allahu waa mubtade ilaahuna waa khabar markaasna eh, macnihi wuxuu isku bedela xasri adaat lxasri inamaa wax kale maahan allahu allaha maxsuuraho la kooba waxaa lagu koobaa waxdaaniyada ah, waxdaaniyada aa lagu koobaa oo waxaa la leeyahay allaha wuxuu ku kooban yahay waaxidnimadaas hmm, keligiisu waaxid yahay ilaa layta layta un ma ahane layta ka soo reeb lixdii xaraf fayajuusu waxaa banaan almraani labadii amar alicmaalu walihmaalu labadaasoo banaan ilaa layta un ma ahane fayajuusu waxaa banaan fiiha layta usoo qadaar almraani labadii amar alcmaalu wlihmaalu labadiyaa banaan alcmaalu wlihmaalu labadiyaa ku banaan sharax inamaa wax kale ma ahan tansibu way kordhigee haadihi ladawaadu adawaadan alasmaaa asmaada wa tarfacu way ko way godee alahbaara khabaryaalka bishardi allaa tagtarina inaysan la xidhiidhsan shardigeeda ay khabaryaalka ku rafcine asmaadana ku nasbine bihina adawaadda aysan la xidhiidhsan maa maadi alxarfiyatu xarafka loo nisbeeyey azaa-idatu ee ziyaadada aheed inamaa wax kale maahan tansibu waa kordhige haadihil adawaatu adawaadanu al asmaaa asmaada ayay kordhige wa tarfacu way gode alahbaara khabaryaalkana way gode bishardi allaa taqtarina bishardi cadami la xiriirsasho weynteed shardigeeda ay ku rafcinay khabaryaalka asmaadana ay ku nasbinayeen bihinna adawaadan aysan la xiriirsan ma maadi alxarfiyatu ee xarafka loo nisbeeyey ma xarfiya waynaysan la xiriirsan oo zaa'ida ah fa in hadday la xiriirsato fa in iqtaranaad hadday la xiriirsato bihinna adawaadii fa in maadi hadday la xiriirsato bihinna adawaadii baala camaluhuna adawaadda camalkooda bura fain iqtaranat maadi hadday la xidhiidsato bihina adawaadii baala camaluhuna adawaaddan camalkooda waa bura ma camal falayaan wasaxa waxaana ansaxaa dukuuluhuna adawaaddan gelidooda cala jumlati jumle ay galaan jumlada alficliyati oo ficilka loo nisbeeyey ah, jumle ficliya inay galaan ansaxa mar hadday maal la xiriirsato adawaadan laba shaya imaana koow camalfalkiya gura labo marka camalfalku buro awal jumla ismiyay khaas ku ahaayeen adawaadan inaga khawaadeedu waxay khaas ku ahayeen jumla ismiya hadda jumlo ficliyaana waa gelayn jumla ismiyana gela ikhtisaaskia luma ikhtisaaskia meesha ka baxa marka jumlo ismiyaana waa geli karaan jumlo ficliyaana waa geli karaan labadaba waa geli karaan markaas labadaba waa geli karaan fain iqtaranad maadi hadday laxbisato bihina adawaadii batala camaluhuna horta camalkoodaa bura lita marka laga reebo wasaxa waxaana ansaxaa dukuuluhuna oo dawaadaas gelitaankooda cala aljumlati jumle ay galaan jumladii alficliyati ficilka loo nisbeeyey qaala allahu ilah wuxuu yidhi tacaala ilah waa sarreeyaahe qul dheh nabiga suubanow inamaa wax kale maahan yuuxaa waxaa loo waxyoonaa ilaya aniga aniga la ii waxyoona qasru sifati calal mawsuufiya laidhaha waxaa maxsuurao la koobaa waxyiga waxaana lagu koobaa nabiga ah, nabiga lagu kooba sifad koobaa waxyiga waxyigaheeda la kooba waxaana lagu koobaa nabiga xashiyada fiiri sajaacida ah, qul inamaa yuuxaa inama alula inamaada alula ee horayda liqasri sifati sifada waxyigaa la koobidiisa usugnaatay calalmawsuufi oo nabiga ah lagu kooba qof kaloo nabiga waqtigiisi loo waxyooda ma jiro kadib qof loo waxyoonana ma jiro waa layla soo hadlay shaydan le kula soo hadlay hmm calaa layla soo hadlay ummadda u sheegaa la yidhi balaayaa dhacayda rati afarta qoob madow ha qalo waxaa la leeyahay qofkaas oo kale caamad waxay tirahda lama soo hadlin waa qalad cabdullahi bin cumar wuxuu dhihi jiray marka la yidhaha mukhtaar wuxuu yidhi waa la ii waxyooday waa runtiis u dhihi jiray waa loo waxyooday ha waina shayaadiina la yuuxuuna ilaa uliyaahim allana yiri alla noo sheegay waa loo waxyooday lakin cidda waxyootay ayaysan dadku garayn waa shaydaan ha shaydaana la soo hadlay ha shaydaana la soo hadlay waa layla soo hadlay baarta mid ordaayo rooraayo waxaa tila waa ognay in lagula soo hadlay laakiin cidda kula soo hadashaana wax ka qaadano waa shayaadiin shayaadiin wey sharcina kama qaadano qowlga nabiga subano inamaa wax kale maahan fiir hadda in nadi maxaa la xaydhsaday ma khalaas waaba ka baxdaba inay jumle ismiyaa gashay jumle ficliya hada ku jirta yuuxaas oma jeedo ficilkaasayba gashayba ikhtisaaskii waa baxay mar haddii ikhtisaaskii ka baxay meeshana camalfalkiina waa raacay qul dhe nabiga suubano inamaa wax kale ma ahan yuuxaa waa la waxyoona ilaya aniga la ii waxyoona annamaa wax kale maahan ilaahukum macbuudkiina xaqa haddana ilaaha maqsuur ah waxaana lagu qasridaa sifada waxdaaniyada sifada waxdaaniyada ilaaha xaqa wuxuu ku kooban yahay midnimo annamaa wax kale ma ahan ilaahukum macbuudkiina xaqahu ilaahu waa ilah ilahaas waaxidun keligiis fiiri wuxuu ku yidhi marka wa anamaa athaniyatu liqasri lmawsuufi mawsuufkiiyaa la xasrinah la kooba ha oo ah ilaah xaqa ah wa huwa ilaahukum waa ilaahina maqsuurku waxa weye mawsuufku calaa sifaatiyaa lagu koobaa wahiy alwaxdaaniya waa waaxidnimada waaidni taasaa lagu koobaa oo lagu qasrina oo lagu gaabina anamaa wax kale maa tana fiir haddeer anamaa anadii maadaa asal la xariirsatay jumlo iska gasho mubtadii khabar iska gasho oo ah ilaahu kuma mubtada iyo qabarkiyo ilaahun waaxido wa qaala tacaala ila wuxuu yidhi kaanamaa waxaadla moodaa marka la yidhi jihaadka soo aada yusaaquuna in loo kaxayna ilalmowti geeri ha waham yanduruuna iyagoo u jeeda waxaad moodaa in la yidhi mawdaa meeshan jooga soo bax mawdaa alaadaa mawdkiiba meel meeshaan taawadin ku sugaaya alaadaa soo bax in la markii jihaadka loogu yeero Ah, kaanamaa waaba ayagoo yusaaquuna loo kaxayna ila lmowti mowt mowt in loo kaxa inaad mooda ayagoo fiiraa weli hadda fiiri kaana waxaa la xiriirsatay ma ma xarfiyaa la xiriirsatay oo silaa khalaas ikhtisaaska ay isimku qaasyeedba waa ka tagtayba yusaaquuna ficil mudaaricay gashay jumladaa ficliyadaha iska gashay mana camal falayda marka wa qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi fawallaa allahan ku dhaartay maa faaraqtukum idin kama tegin qaaliyan xaal aan ahay kii caraysan lakum idinkaynin caraysan walaakina ma ladii kii yuqdaa la xugminaa fa sawfa mardan buu yakuunu sugnaanaa mm, qadarkaana kala geeyay inma nabcayn wey qadarka un baana kala waday ee inma nabcayn anugu ina inla jooga waa raba laakiin shay haddii alla qadara waa dhaca alla wuxuu qadaray ana xagga inaad ku noolaado idinkuna xagga fa wallah baan ku dhaartay maa faaraqtukum idinma faaruqin oo idinkaga tegin qaaliyan xaala aan ahay midkii cadhaysan lakum idinka idin cadhaysan cadho aan idin qabo idinkagala tegin walaakina maladiki walaakina maladiki yuqdaa la xukmina shayga la qadaraho ilaahay uu xukminaa fa sawfa mar dambu yakuunu sugnaana oo cid baaji karta male allaa xukmiya inaan kala fogaano marka waa sahwi ibnu hishaam waa sahwi maxaa la rabay inuu keeno laakinna oo ay la xiriirto ma xarfiya zaa'ida laakiin wuxuu keena laakinna oo ma ismiya la xiriirto kan caadi camal fale maadaana isimkiiya maada siladeediina waa yuqdaa fa sawfa yakunu taasuna waa qabarkii laakiin maxaa laga rabay inuu ku miisaaliyo walaakina maa asca limajdin mu'ahalin waqad yudriku lmajda almu'ahala amhaali kaasaa rabay inuu ku miisaaliyo xaashiyada maxamed cabdulxamiid maxamed mxidiin cabdilxamiid waxa weeyaan wuxuu yidhi walaakina maa ascaa fiiri walaakina maa ascaa waxaan u sacyinaa hu yidhi walaakina maa ascaa aniga waxaan u sacyinaa limajdin sharaf sharaftoo mu'ahalin la asaleeyo qadiim ah oo aabbayaalkayga hore ay lahaayeen waqad yutriku lmajda sharaf inuu gaara la arkaara majdigaasoo almu'ahala almu'asala la asaleeyey amhaali dad anoo kala waa gaaraami ah. marka fiiri walaakina ma ascaa walaakina waxa la xidhiidsatay ma xarfiya zaa'ida khalaas camalfalkii waa ka buray jumla ficliyayba iska gashayba ascaadaasa iska gashay oo jumlo ficliya ah walaakina maa ascaa limajdin mu'ahalin waqad yudriku lmajda almu'ahala amhaali meydkaas waa la rabay marka waa iska sabqul qalam wey qalamka uga dhacay kaasuma la harabay siduu meesha ku qor wa qaala alaakharu shaacirkii kale wuxuu yidhi acid eli nadaran fiiro yaa cabdiqaysin cabdiqayso lacalama waxaa la arkaa addaa-ad ka naaru dadku inay ku iftiimido alximaara almuqayada dameer meel lagu xiray farasda iyo jariir laba ninoo isku taagan ahay laba nin isku taagan ab isku gabayday ahaayeen jariir marka jariira faanay jariira faanay markaasuu cabdulqays cabdulqays uu ammaantii marka u aad oo uu ku faanayo ammaantii ku soo dara markaasaa farasdaqoo u jawaabaya jariir a markaa wuxuu cay xun ku caayay oo dameerkuuba u galmoodaahu ku caaya markaasuu yihi acid celi nadaran fiirada bal meelaha ku celceli yiri fiirada acid celi nadaran fiiro yaa cabda qaysin cabdiqaysow cabdiqays waa ninku ammaanta kusoo daray ninka la dhaha jariir lacalla maa waxaa la arkaa adaa-ad laka inay kuu iftiimido annaaru dabka alximaara dameer almuqayada xiran oo meelaha ku xiran ha ina dameer heshaa dhici kartee bal aad u fiirfiira dhinacyada uu leeyay alshaahidka marka waxay tahay lacalla waxaa la xiriirsatay maadaas oo xarfiyada zaa'idada camalfalkii waa ka buray ikhtisaaska ay isimku qaas aheedna waa buray ficilaba gasho adaa fiiri ficil maadiiba iska gashay waa noocaas wey wa yustanaa waxaa laga soo reebaa minhaa min aladawaati adawaadi layta layta la soo reeba wa yustanaa waxaa la soo reebaa minhaa min aladawaati layta fa inaha laytadu takuunu waxay ahaataa baaqiyatan mid baaqiya maca maa maalla jirkeeda xaalo ay ahaatay calaa ikhtisaasihaa khaas noqoshadeedii ku baaqi ah biljumlati ay qaas ku ahayd jumlada alismiyati ismka loo nisbeeyey wa yustanaa waxaa laga soo reebaa minhaa min aladawaati adawaadi waxaa laga soo reebaa leyta leyta lasoo reebaa fa inahaa leytada takuunu waxay ahaataa baaqiyatan mid baaqi ah macan maa maa la jirkiisa xaal ay ahaatay cala khaas ahaanshadeedii ay baaqi ku ahaataa biljumlati ay qaas ku ahayd jumlada alsmiyati ismka loo nisbeeyey layta hadday maa la xiriirsato sideediiyay jumle ismiya ugu qaastoo ma gelaydo jumla ficliya ibnishaa marka fiiri cilada camalfalka ikhtisaaskuba ka dhiga asaga annaga cilada camalfalka xaan ka dhignay lishibha alficl ficilay shabahday saddex dhinacay ka shabahday xagga macnahay ka shabahday xagga wasnigay ka shabahday xagga xukunkay ka shabahday saasaan anagu ka dhignay mogta saasa asagu kama dhigaayo asagu ikhtisaaskua dhigayo wuxuu leeyahay xuruuftan in camal fasho waxaa keenay waxay khaas ku tahay jumla ismiya horeyna markaan xarafka sheegaynay saddexaan u qaybino xarig xarafka muqtasun bilasmaa muqtasun bilafcaal mushtarakun baynahuma asal waxaa na xarafka khaaska inuu camal falo so saas ma xarafka mushtaragana asal wax aynu camal fadhi saasa ah. asal marka la yihah saas ibnu hishaam dariiqaas marka ku wada laakiin culamada muxaqiiqa naxwoleydu ma maran sidaas waxay leeyihiin waxay xuruftan u camal fashay sadex dhinacay ka shabahday ficil saddexay ka shabahday min xayu alxukmu min xayu alwasnu min xayu almacnaa saddexdaasay ka shabahday lidaa camila saasay u camal fashay asagu laakiin ikhtisaasku ku wadaahe fiiri markaas wuxuu kiri fiiri inuu ku wada halkaana kuugu cadda wuxuu yidhi wayustafnaa waxaa laga soo reeba minhaa adawaada layta laga soo reeba fa inahaa laytadu takuunu waxay ahaataa baaqiyatan mid baaqi ah maca maa maala jirkeeda xaalay ahaatay cala ikhtisaasihaa gaar noqoshadeedii ku baaqi ah biljumlati ay khaas ku ahayd jumladii alismiyati isminka loo nisbeeyey falaa yuqaalu lama yidhaah layta maa qaama zaydun alla sayd istaagena ma la yidhaahdo oo layta hadday maa la xiriirsato qaama saydun ficil ma geli karto jumlo ficliya ma ay geli karto maba la yidhaahdaba falidalika waa tanafiri camalfalka inuu ka dhigay ikhtisaaska falidalika ikhtisaaskaas dartiisa falidalika falibaqaa'i ikhtisaas ikhtisaaska baaqi ahaanshadiisa darteed ay abqow baaqi yeeleen camalaha camalkeediina maadaama ay u baaqi tahay sifadii ikhtisaasku camal falkiina baaqiya looga dhig soo ma jeedi waa cadiya warkiisu waa cadiya laakiin maaha dariiqadii muxaqiqiintu ay mareen waa cadiya warkiisu waa cadiya falidalika ay eh, falibaqaai ikhtisaasihaa falidalika ay falibaqaai ikhtisaasihaa ikhtisaaskeeda baaqi ahaanshadiisa darteed abqow way baaqi yeeleen carabtii camalahaa camalfalkeeday baaqi yeeleen waajaasuu waxay kaloo ku baneeyeen fiiha lama fiiha laytada waajaasuu waxay ku baneeyeen fiiha laytada alihmaala camal halayn oo hadda marka xay ugu ogolaan inay camal halleeyaan marmar xamlan liajli xamlin xambaari darteed calaa akhwaati ay ku xambaarayaan waxay yidhahdaan shantii kale sooma camal hallaabin markay maal la xiriirsatay bis weeye waa la yskaga xambaari karaa waa la yskaga xambaari karaa waa la yskaga xambaari karaa waa la yskaga xambaari karaa waajaasuhu way baneeyeen carabtii fii ahalleyta alihmaala camal hallayn xamlan liajli xamlin xambaarid daraaddeed calaa akhawaati walaaliyaalkeed lagu xambaara shantii xaraf oo kaleba hadii la camal heli markay maa la xidhiidsatay ayadana waa la iska xambaari karaa yidhahde camalfalkeediina waa loo baaqi yeeli karaa ilaa ikhtisaaskiya baaqiye oo ciladiya baaqi ah walxukmuna yaduru maca cilati wujuudan wacadamanaha ilaa asagu cilada camalfalka wuxuu ka dhigay ikhtisaas taasuu ka dhigay asagu mase ahaan waqad ruwiya waa la wariyey bilwajhayni labadii wejba waa la wariyey waqad ruwiya waa la wariyey bilwajayni labada weja lagu wariyey qowlu shaaciri dhehe waqad ruwiya qowlu shaaciri waxaa lagu wariyey bilwajayni labada wej shaacir gabaygiis aa ah, labada wej ba lagu wariyey oo ah icmaal iyo ihmaal labadaba ayadoo layta la camal siiyey maana la xiriirto ayadoo layta la camal haleeyey maana la xiriirto layto maa la xiriirta ayadoo la camal siiyey layto maa la xiriirta ayadoo la haleeyey labadaba gabaygaana lagu wariyey waqad ruwiya qowlu shaaciri shaacirka qowlkiisi waxaa lagu wariyey bilwajhayni labadii wej alicmaali walihmaali ahaa qaalat waxay tihi gabadhii zarqaa ulyamaama alaa bararuga layta haada alxamaama haada alxamaamu ha labadaba lagu wariyey layta haada alxamaama ha alaa lay alaa layta maaha maadi aba la raba cafwan maxal shaadkina maan ka tegey alaa laytama alla alla alaa laytama haadalxmaama alla qoleydan lana annaga noo sugnaadeena hmm. alla hadduu noo sugnaa laha madmuumatan xaal ay tahay mid lagu dana ilaa xamaamatinaa qolaydayadii ha middii halka xabood noo joogtay ow nisfahu wa nisfaho iyo barkiis faqadii kaasigayga wey waa igu filan tahay boqolay ii boqole ii noqon waa igu filanta boqol qolli qaalad waxay tihi zarqaalyamaama ah, waa xadaami gabadhii la dhihi jiray wey saddexda maalmood meesha loo socda wax ka arki jirtay wa ah, xadaami waay qaalad waxay tihi alaa baraaruga laytanaa hadal xamaama qooleydan lana anaga haduu noo sugnaa du duu anaga noo sugnaa laha madmuumatan xaal ay tahay mid lagu soo daray ilaa xamaamatina qooleyda yadi o nisfahu iyo wa nisfahu midaan meesha ha-adeyda barkeed faqadii kaafigayga wey ay xasbi waa igu filnaale waa igu filnaale maxalushaadku mar waxay tahay alaa layta maa haadalxamaamu haadalxamaama ah, eh, labadaba waa loo weri labadaas waa loo weri labadaba waa loo weri labadaba waa loo weri waxay yidhahdeen saddex maalmood meel loo socday wax ka arki jirtay marka aaday u indha curdooneed markaasay waxay aragtay humburuqo meeshaas haadaya ama qolloy tiro badan haadeed markaasay saas u fiiriday saastay u fiiriday haddee waa humburuq halkaas haadayda ay waxay ogaatay inay lixdan iyo lix tahay kawar ha bal siday u tiriday shee inay lixdan iyo lix hadda tahay ogaatay markaasay waxay tiri qollaydaas haddaan heli lahaa halka xabo guriga ii jooga lagu daro meesha inta hadeeda niskeedna loogu daro boqol boqolay noqoleeday hale lixdan iyo lix barkeed waa imisa soddon iyo saddex soo maa lixdan iyo lix hal xaba ku dar ha lixdan toddoba soo maaha soddon iyo saddex ku dar boqol ha waa ka labada bayda hoose kuugu qore laytal laytal xamaama liya ilaa xamaamatiya ow nisfahu qadiya taman tamal xamaamu miya laytal xamaama liya alla qooleydaas hadday ii sugnaa ha ilaa xamaamatiya madmuumatan xaalay mid lagu daray ilaa xamaamati qooleydaydii ow nisfow wa nisfow iyo berkiis qadiya waa igu filan tahay tamal xamaamu miya ha qooleydiina boqolay ku dhamaystiranta tamal xamaamu waa dhamaystirnay miatan atan aha mi-atan xaalay boqol saasay ugu dhamaystiranta layta alxamaama liya alla qooleydaas meeshaadi hadday ii sugnaa ilaa xamaamatiya qollaydaydi xaal lagu dara halkii mirk oo ii joogtay hal xaboo qollayda u joogtay ah. lixiini toddoba u noqotay o oh, niso wa niso iyo barkiis soddon iyo saddex ugu dar qadiya waa igu filan tahay tamal xamaamu waana dhamaystirnay qollaydi miy mi-atan boqol xali ah. eh, sajaaciguna sida waa inii sheega waxkum ka xukmi fataati lxayi id nadarat uye waxkum xikmadee wey xukmi maaha war xikmad la iman wey ka xukmi fataati lxay qabiiladii gabadhoodii gabadhaas xikmadeedii oo kale id waqti ugu xigmaa nadarad ay fiiriday ilaa xamaamin qoolleeyay fiiriday qoollaydaasoo shiraacin aroorayda qoollaydaasoo waaridi samadi biyo yar u socota oo soo aroorayda biyo yar fa xasabuuhu waa xisaabiyeen fa alfow waxay ogaadeen kamaa dakarad siday u sheegtay inay tahay sittan wa sitiina lixdan iyo lix lam tanqus ma nuqsaamin walam tari tazid mana ka siyaadin fa kamalad mi-atan boqolay ku dhammaystirantay fiiha dhexdeeda xaalay ku suganta boqolkaasoo dheer fiiha dhexdeeda xamaamatuhaa halkeedii qollay ku jiro wa asracad way degdegtay xisbatun kuwa wax xisaabiyaa fii dalika alcadadi way ku degdegeenoo markay saas dhulka ugu fadhiisataan inta dhinacyada laga maraa la tiri ha warkeedu inu run yahay saasaa lagu soo ogaadu kuleey hmm. warkeedu inu run yahay walmacnaa kun waxaad noqotaa xakiiman mid xikmadeeya ka fataati lxayi qabiilada gabadhoodii oo kale wahiya zarqaa lyamaama weeye qiila waxaa lihi wa kaanat tubsiru min masirati halaaثati ayaamin wa qisatu anahaa kaanad lahaa qadaatun shimbiraha qadaadka waa laysku haystaa qaar waxay leeyihiin dhebed waa sidaan ku wadi jirnay waayii hore <laughs> dhebed aan dhihi jir culummadana saasaan kaa soo guurin soomaalida wax tarjamta qaarkana waxay lehin qadaadtu ma ahan dhebed waa shimbiro yar oo talow hay u egta waxay u eg tahay cimaamadan oo kale oo cabdullahi cimaamadan oo kale shima yara qurux badan waayo yaryada cimaamadaas oo kale u egta boqol boqol iyo konton konton iyo lix lixdan u socota ee laba iyo uma socoto meelaha biyaha matoorada iyo baadiyaha marka ay iyadoo ordayn ta ku degto jiriq jiriq jiriq jiriq le inta cabtay iska tagta ah. aada u yacayr maaha waxaan yaryar waana yayato intaanay la eg tahay ha intaan intaasoo kale la eg tahay labada saxaab saas la isku qabtay la eg tahay ayadna waa hilib ah, mid matoraan arki jirna oo qashoo ta iska saas ugu dhufto ul markay qabato inta gowgowno inu toban xab iska shir kaasa macalin axmed bibarkeleydaas wey taas way macalimku sheegay ah, magacaasaan sii daay bibarkeleydaas wey markaasu kumbisa uga buuxa jeeg weyn meesha u yaalla kumbisa uga buuxa dadka martida marka u yimaadaan hilib wada siina markaas waa niya oodkacan macaana ariga maad qaata dhaylada markaasuu leey iska wada idinku hadduu sheego waa matagayo ila shubiraha macunan dadku <laughs> wada uu leeyahay dhib ma leh marka bimarkaletaas <laughs> wey macalinku uu sheegay jazaahu llahu taas wey yidhahdeen qabaadka saasay leeyihin maxaa yeelay dhabadda caadiga laba ka badan uma socoto mogtin iyo saddex ha dhabadu toban xabo iskuma raacdo qof arkay ma jira dhaba toban oo socoto xabad xabad ama laba labo iyo waxaasay u socotaa hadda xataa intaan ba aday joognaa fiiriyey laba unba mid unba haada meel ka haada mid kale inuu soo dhaca dhacdo marka sidaasay leeyihin laakin ilahay awooda culamadii wax noo tarjami jirta qadaad dhabad dhabad ay dhihi jirta mhm. saas marka waa in wax la firfiiriyaa ya ha sifada marka ariibkaa waxay tahay oo dhabada culamadu ugu fasireen marka bishu ay shan iyo tobanka tahay ama marka meel dagaal ka socdo wax dhacayaan ma dhawaaqdo midaan yartaas ha sida qariibka taasay tahay kulliba anaga dhulka aan intaa naqaano amiiga joognay waxa dhawaaqa markay jug dhacdo waa midaan dhabada ha taas unbaa qaylida marka taas marka qaabkii laisku waafaji lahay rabaa lasoo fiiriye waayahay wuxuu yidhi birafci xamaami ayaa la akriyey weye oo lagu weriye ah, lagu weriyey dhe ruwiyadaasay ku taxlujeedeen ah, gabaygan oo ah alaa layta maa haadalxamaamu birafci lxamaami aa ah, lagu wariyey ala lihmaali aa lagu rafciyey cala alihmaali wa nasbihi nasbi lxamaami aa la wariyey cala alicmaali camal siin wey aa lagu nasbiyey labadaas weeyaan birafci lxamaami xamaamka la rafcintiisa aa lagu wariyey cala alihmaali aa lagu rafciyey marka wa nasbi nasbi alxamaamina waa lagu wariyey cala alixmaali weeye markaasna waa camal siin waa camal siin waa camal siin wa qawli aniga qowlkayga u yidhi ibnu hishaam maa alxarfiyatu aan idhi ixtiraazun iska ilaalin weeye camaa aan iska ilaalinaayey maadii alismiyati ismka loo nisbeeyey fa inahaa maada ismiyada laa tubdilu ma burido camalahaa camal aladawaati adawaadda camalkooda ma burido ayadu ah, ma burido markaan ku leeyahay ma xarfiya waxaan ka ixtiraasa ma ismiya oo xuruuftan ma ismiya hadday la xidhiidsato camalfalku ka buri maa wa qawli aniga qowlkayga maa alxarfiyatu aan ku qawlay ixtiraazun iska ilaalin wey qowlku camaa ma ayaan iska ilaalinaa maadii aalismiyati ee ismka loo nisbeeyey fa inahaa maada ismiyada laa tubdilu ma burido camalahaa camal aladawaati adawaadda camalkooda ma burido wadalika wadalika itisaalu ma alismiya wadalika maaga ismiyada ka qowli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaahay waa sareeyaahe ilah wuxuu ihi subxaana inama ladii kii sanacuu ay sameeyeen kaydu saaxirin waa sixoole hagartiis iyo makrigiis inamaa maadu waa isimka annaba sanacuuna waa siladii maada siladeedi wey caidkiina waa maxduufo sanacuuhu wey kayduna waa khabarka inaba famaa maa hunaa halkan xaal uu ahaaday ismun ism weeye dhe famaa maa lafdiga loo qasdaa hunaa halkan xaal u ahaaday hunaadu waa aayaddan dhexdeeda inamaa hunaa halkan xaal u ahaaday ismun ism weeye isimkoo bimacna ladii aladii ku macnaa wahuwa isimkaasuna fii mawdici nasbin kordhig mawdiciisu ku sugnaaday biina ina lagu nasbiyo wa sanacuu sanacuuna silatun silo weeye waalcaa'idu caa'idkiina maxduufun kula xadfan weeye wa kaydu saaxirin kaydu saaxirinna alkhabaru khabarkii inaba weeye waalmacnaa macnuhuna ina aladii shayga sanacuuhu ay sameeyeen kaydu saaxirin sixroole hagartiis weeye saasuu isku noqona kain almaksuurati kain almaksuurati a in maksuuraa xalay lamidta a matniga isku soo xir fiiri matniga hadalka mogta matniga isku xiran matniga isku xir waxaad tidhaahdaa ilaa layta layta un maahane fayajuusu waxaa ku banaan layta alamraani ka in xaalay lamid tahay laytadu ha inay lamid tahay almukafafa in ay lamid tahay marka laytadiya laga xaalaynaa ka in in xaalay lamid tahay laytadaas a laba arrin ku banaan yihi inti almaksuurati oo lahoos dhigay mukafafatan xaal ay tahay mid la fudeeyeyna lahoos dhigay inta oo mukafafada ah intaasay laytadu lamid oo halkay iskala mid yihin oo layskaga shabaha waxaa layskaga shabaha layto markay maal la xadhiirsato laba weja ku banaan alix maalo wal maalo inta oo maksuurada aho mukhafafa min athaqilaana labaa ku banaan alix maalo walihmaalu ah marka halkaasa layskaga shabaha isku mid wey ka in in xalay layto lamid taha laba wej ku ba laba amar ku banaanta inti almaksuurati oo la kasriyey mukafafatan xaal ay tahay mid la fududeeyeyna la kasriyey sharax macnaa haada haada halkaa lagu halkaa lagu ishaaraa kaaftaasa lagu ishaara tashbiih ha tashbiiha lagu ishaara haadaa tashbiihan macnaa haadaa tashbiihan macnihiisa annahu shaaniye kamaa yajuusu licmaalu camal siin siduu u banaan yahay iyo walihmaalu fi leyta kadalika sidaasoo kale yajuusu waa bannaan yahay في ina ina uu ku banaan yahay inadii ina ad leeda waa fide ina uu ku banaan yahay inadii almaqsuurati oo lahoos dhigay idaa khufifat marka la fuudeeyo haddaad intiraxaa la fuudayna awalaba fuudeeyo ee ina inta tiga waxa tira markii la fuudeeyo dhe oo shadka laga daayo macnaa haada tashbiihan oo laysku shabaha leyta iyo in tashbiiha laysku shabaha macnihiisa annahu shaamiye kamaa yajuusu licmaalu walihmaalu camal siin iyo camal hadlayn siduu u bannaan yahay fii layta maa layta maa uu ugu bannaan yahay kadalika sidaasoo kale wa kadalika maa meeshad wow haddaad ku aragto ka tiro qalin qaado oo ma gale meeshee kadalika sidaasoo kale ugu kadalika sidaasoo kale uu yajuusu icmaalkii iyo ihmaalkii ugu bannaan yahay fii ina inuu ku bannaan yahay inabi almaqsuurati ee la kasriyey idaa khufifat idaa waqtigii ku banaanya khufifat la fududeeyo wadalika mithaalkiina ka qawlika waa hadalkaagoo kale in zaydun lamunaliqun aad ku qawsho in zaydun lamunaliqun maanta waa waajib laamta inaad ku dartaa saddexdii shardiya la helay saddex shardi hadii la hel waajibay noqon jirtaa laamibtidaa in uhmilad walam yadhar qasdu lihbaati ah, in uhmilad ha laba shardi mayba aheedba in uhmilad haddii la camal halleeyo ha laba shardi aheed laba shardi laba shard in uhmilad haddii la camal halleeyo walam yadhar qasdulihbaati wajaba iqtiraanu laami ahaa hmm, labadii shardiya la helo mar haddii labada shardi la helo waa waajib inta haddii la camal halleeyo lana fuudeeyo maya waa saddex shardi cafwan in khufifat wa uhmilat walam yadhar qasdu isbaati waay subxaan allah waa saddex shardi in khufifat haddii la fududeeyo wa uhmilat lana camal halleeyo walam yadhar qasdu isbaati in muhbat loo jeedaan aysan iska caddayn oysan daahir ahayn mar haddii saddexdaa shardi la helo wajaba iqtiraanu laami laamlibtidda inay khabar gashaa waajib laamlibtidda inay la xariirsato aa waajib ah si loo kala garto hadalku ma hadal muhbadaha mase waa hadal manfi mar haddaad laamta aragto waa muhbat hadal waxaa la kala saara markaas intii naafiyadaha oo reer caaliye iyo intaan oo mukhafaf mina haqiilaha oo iyada hadal ka dambeeya uu muhbatkaya intaasna hadal ka dambeeya waa manfi illa iyadiyaa naafiyaha marka kalaamka dhamu dhamuma manfiya haddeer fiiri haddaan laamta laga daayo oo la yidhahdo in zaidun muntaliqun waxaan la kala garayn in zaidun zaid muntaliqun waa mid tegey in zaydun zayd ma ahan mundaliq mid tegi kala garana maxayla inta ma naafiyadiya mase waa mukafafadiyaan la kala oqon markale saddex shardi mar hadii la helo wajaba iqtiraanu laami laamtu inay la xariirsataa waajiba in khufifat wa uhmilat walam yadhar qasdu isbaati ad ah, leeda mar hadii shadka laga daayo lana ihmaaliyo in maqsuudka uu yahay ihbaatna aysan muuqan wajaba iqtiraanu laami bikhabariha waajib de marka waxaa tiraa marka meeshaan waa meeshay waajiba in zaydun zayd lamunariqun midkii tegay weeye wa in zaydan zayd mundariqun waa midkii tegey mar haddaad camal siday laamti waajib aan fiiri labada mihaal kugu kala bara qaacidada wa in zaydan lamunariquna waa dhigi karta munariquna waa dhigi karta waajib maaha markaanoo kale waajib maaha ilaa haddeertaan iskuma ekaa karaan in zaydanaa la yiri mar hadday camal fashay waa intaysan ahayn ila inta naafiyada camalfalkeeda kugaha maxay ku camalfali jireen rafcu lismu nasfu lkhabari ka laysa laysay lamid ahe marka iskuma ekaa karaan mar haddaad camal siida iskaa kaa darbi maayaan hadalkaanu inuu musbad yahay waa in zaydan munaliqun zayd waa tega waa cadda warka saas uusan nafyi ahayn marka mar haddii la camal siiyo ma isku darmi karaan laamtu waajib maaha ee waa jaa-is markaas oo kale wاlarjaxu kan raajixnimada badanu alihmaalu waa camal halayn cagsa leyta xaaluya irjaaxa arjaxaas leyta in la camal siiyana waa banaaneed in la camal haleeyana waa banaaday markay maa la xidhiidhsato raajixna waxa ah in la camal siiyo ilaa ikhtisaaskeediiya baaqi ahay in mukafafa in la camal haleeya waa banaan tahay in la camal siiyaana waa banaan tahay laakiin raajix waxaa in la camal haleeyo cagsa leyta leyta cagsigeedi wey waa iska horjeedaa wاlarjaxu kan raajixnimada badan alihmaalu waa camal hallayn cabsa layta layta cagsigeed xaal uu yahay arjaxu a halkaan arjax waxaa cagsa layta layta cagsigeed a layta waxaa ayada arjax ahaa alicmaalu tana waxaa arjax ah alihmaalu qaala tacala ilah wuxuu yidhi in kullu nafsin naf dhammaanteed lamaa calayhaa la calayhaa nafta korkeeda waxaa ahaaday xaafidun mid ilaaliya fiiri in waa mukafafa min asaqiila waana alcamal haleeyey laamtee lala xidhiiday qabarkiisa uma jeedid qabarkii laamtee lala xidhiiday mubtadaha qabarkiisii kullu waa mubtade nafsin oo mudaaf ilayhi calayhaa waa qabar muqadama xaafidun waa mubtada muaqara jumladaas oo mubtadiha qabarka ah jumladaasaa qabarka marka mubtadaha qabarkiisi oo jumlada ah laamtaana la gersha oo waxaa laleeyahay in kullu nafsi naf dhammaanteed la lamaa calayhaa la xaafidun mid ilaaliya a calayhaa nafta korkeed ahaaday kullu waa mubtade xaafidun waa mubtade kale mubtadaha labaad qabarkiisa waa calayhaa mubtadaha dambe iyo qabarkiisa aa qabar o a mubtada hore kullu jumlada qabarka dhacday lamaa calayha laamtaas algasha maaduna waa silad ama waa tawkiid ha qur-aanay ku jirtaa hadhihin waa zaa-id marka waa intiioo mukhafafa oo lacana haleeyay ilaah wuxuu kaloo yidhi subxaana wa in kullun dhammaan lamaa jamiicun la majmuucuuna waa kuwa lasoo kulminaa muxdaruuna majmuuciintaasoo muxdaruuna lasoo xaadirina la dayna agteenna wa in kullun ay kullu naas dad dhammaantood wey haa dad dhammaantood lamaa jamiicun la majmuucuuna hadda kullun intu waa mukafafa min ahaqiila waa la camal kullu waa iska mubtade lamaada waxay leedaa maadu waa silo laamtuna waa laamibtidaa khabarkiiyo gasho jamiicun ah jamiicuna macnaheedu yahay majmuucuun waa lasoo kulmina ah dadka aakira la keena muxdarunana majmuucuun ka sifee ladaynaana gadaal u tacaluji oo muxdaruna ku tacaluji saasaad u wa in kullun dhammaan lamaa jamiicun lamajmuucuna waa kuwa lasoo jamcina oo lasoo aruurina majmuuciintaasoo muxdaruuna lasoo xaadirina la dayna agteena lagu soo xaadirina khalaas waxaa leedahay markii la camala lay intii mubtadaa qabarkiisii laamaa la gershay si loo garto hadalku inuu muhbat yahy oo usan manfi ahayn uusan manfi ahayn ila camal sii karana waa tanaa wa qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi wain kulan dhammaan lamaa lamaa kuwii weeye ha lamaa kuwii weeye maadaaba khabarkiiya oo laamta ku jirto kulan waa isimkii in inta wain kulan al inna hadda lama rabeeda qirada ah maanta halkan mithaalku ma aha inna ma ahan mithaalku ee waa in wain kulan qirada ah weeye wa ina kulan ma qirada ah inuusan ah. laba socon moodo midka meesha ku qoran ah, meesha lala loo wadaba war kama hayo wa in kulan wey ah, saas wey ibnu hishaam isaga miduu daliishana wa in kulan dhammaan marka kulan waa isimkii inta laamtuna waa la laamibtidaa maadu sila maanta maahan waaba khabarkii dhammaaba waa ism mawsula waa qabarkii waa qabarkii oo bimacnaa aladiina ku dhacayda la yuwafiyanahumna waa jumladii siladahay khalaas waasiladii maada wain kulan dhammaan lamaa kuwii weeye layuwafiyanahu u oofinaa oo u oofinaa oo u oofinaa rabuka rabbiga acmaalahum camalyaalkooda ha fudaydka fiiri sida warka u cadiya waayo qara'a alxaramiyaani labadii imaamee xarabka xaramka loo nisbeeyey waxay akriyeen abubakr waxa weyn ibnu kathiir oo xaramka maka loo nisbeeyey iyo naafic oo xaramka madiine loo nisbeeyey waa qara'a alxaramiyaani labadii imaame xaramka loo nisbeeyey waxay akriyeen oo ibnu kasiir oo xaramka maka loo nisbeeyey iyo naafic oo xaramka madiine loo nisbeeyey kala ah iyo wa abubakrin abubakar oo shucbo ahoo axaddu raawiyey caasim ah al bitakfiifi fudayn oo ay yidhaahdeen waa in iyo wlcmaali camal siin oo ay yidhahdaan kulan saasay akriyeen saasay akriyeen saasay akriyeen qara'a alxaramiyaani labadii imaame xaramka loo nisbeeyey waxay akriyeen iyo wa abubakr oo shucba ah bitakfiifi fudayn oo inna in la fudeeyo la yidhahdo in ay akriyeen iyagu iyo walicmaali camal siin oo kulan la yidhaahdo ah, kulan la yidhahdo facamaa laakiin laakiin mukhafafatan xaal ay tahay tii la fududeeyey fatumalu waa la camal halaynaa waa la camal halaynaa facamaa laakiin laakiin mukhafafatan xaal ay tahay midii la fududeeyey fatuhmalu waa la camal halaynaa dhe waa la camal halaynaa laakina ayaa kamid ahayd adawaadda lixda haddii shadka laga daayo laakin la yidhaahdo ayada waa la camal hadlayna maxaa yeelay ibn hishaam wuxuu kuleeyahay awl waxa la camal falayda ikhtisaas ah, ikhtisaaskiina waa suula ikhtisaaskiina waa suula ikhtisaaskiina waa suula wey fa amaa laakin laakin mukafafatan xaal ay tahay midii la fududeeyey fatuhmal waa la camal hadlayna wadalika ihmaalka dhe sharax sharax wadalika ihmaalka camal hadlayntu haabitun wuxuu ku sugnaaday lizawaali ikhtisaasihaa khaas eh, khaas noqoshadeedii suulidda uu suulay biljumlati ay ku khaas aheed jumlada alismiyata ismika loo nisbeeyey ciladiyaa suulay haday cilada suushaan waa in xukunkiila suulo ah, xukunkii waa inuu suulo wuxuu leeyahay awal waxay ku qaas ahaan jirtay jumla ismiyaa marka shadka laga daayo jumla ismiya khaas kuma aha oo jumla ficliya iyo mid ismiya labadaba waa geli kartaa mar haddii ikhtisaaskii suulay camalfalkiina waa inuu suulo ah, camalfalkiina waa inuu suulo waa waa inuu suulo wadalika ihmaalku haabitun waa mid sugnaana lizawaali ikhtisaasihaa khaas noqoshadeeda zuulidda uu suulay darteed biljumlati ay khaas ku yahay jumlada alnisbiyata ismika loo nisbeeyey qaala allahu ilaahi wuxuu yidhi tacaala ilaa waa sarreeyaahe wamaa dalamnaahum gaaladaas aan halaagnay annagu ma dulmin ilaah yidhi walaakin kaanuu ayagaa waxay ahaadeen humu daalimiina kuwa dulmi falayaal ayagaa dulmiga sameeyey oo dembiga lagu ciqaabay shaqaystay ayagaa same shaqaystay maxalushaahidka marka fiiri walaakin halkay gashay jumlo ficliya oo kaanu kaana ismkeedii qabarkeedi taasay gashay camalfalkii wau dhammaatay wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi laakin iraasikuuna kuwa xidhidaystay fi lcilmi cilm cilmiga dhexdiisa ku xidhidaystay minhum ahlu kitaabka xaal ay ka mid yihiin iyo wlmu'minuuna mu'miniinta xamshaahidka fiiri marka haddana laakin markii shadki laga daayay jumlo ismiya waa ku jirta fiiri jumlo ismiya asiquura oo mubtadaa wey khabarkii baa soo socda marka jumlo ismiyana waa gashaa jumlo ficliyaana waa gashaa midna khaas kuma aha mar haddii shadka laga daayo ikhtisaaska hadduu suulay camalkiina waa raaco waa la suulay fadakalad waxay gashay cala aljumlatayni labadii jumlaba waa gashay ku yii fadakhalad way gashay laakintii cala aljumlatayni labadii jumlaba waa ay gashay labadii jumlada waa ay gashay amaa an an dhe amaa an an wallah subxana wa taala alam sal la ala